slى اllah wslm wbaarak wncm clى nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdillaah wclى alih wصaxbih wman walah ama bacd yquul imam abu cabdilah muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah اllah tacala baabun wuxuu baabu yahay asalaatu in lagu tukado fi ljubbati jubbadii ashaamiyati shaam loo nisbeeyey jubba waa shay sida koorhka oo kale oo dusha laga xidhanayay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaamna sida la ogsoonaa shaam waxay ahayd dhul gaalo ayay ahayd marka macnuhu wuxuu u dhacayaa jubbadii lagu soo sameeyey dhulka gaalada xagga gaalada ka timi xidhashada la xidhanayo iyo tukashada lagu tukanayo xukumkeeda ayuu imaam bukhaari halkan u baabaysanaya wa qaala xasanu xasan waxa ui waa xasan ibn abi xasan albasri fii iyaabi maryihi yansujuhaa uu tolayay uu samaynaya almajuusiyu majuusigu lam yara biha ba'san wax dhiba uma arag in la isticmaalo la xidho wa qaala raaytu uhriya waxaan arkay uhri waa muxamed bnu shihaab yalbasu isagoo xidhanaya min iyaabi اlyamani maryaha yaman xaggeeda maakii isagoo xidhanaya subiqa lagu rinjiyeeyey bilbawli kaadi waala waa tukaday caliyu cali fii thawbin maraayuu ku tukaday hayri maqsuurin waxa weeye aan la maydhin oo cusub oo bimacnaa aan la isticmaalin aaaartan imaam bukhaari wuxuu ku tilmaamaya masaail kala duwan xasan waxa uu tilmaamay maryaha ay sameeyeen gaaladu in la xidhanayo waana sida jumhuurtu ay qabaan alimaam shaafici iyo abu xaniifa iyo imaamu axmed riwaayo laga soo naqliyey maryaha gaalada inooga timi in la xidhanayo in la yska maydhaano inaanay waajib ahayn riwaayo laga soo naqliya imaamu axmed iyo imaam maalik ayaa waxay ku tageen inaan la xidhanayn ilaa la yska maydho inaan lagu tukanayn ilaa la yska maydho walibana imaam maalik waxaa laga soo naqliya anahu yuciidu fi waqti hadduu ku tukado salaada wakhtigeeduna aanu bixin inuu soo celinay ayaa laga soo wariyay imaamu maalik waxaa kaloo laga soo naqliyey muxamed bnu shihaab azuhri maryaha lagu rinshiyeeyey ama la mariyey kaadida inuu xidhay ayaa laga soo wariyey laba macnana lagu macneeyey mid waxa uu yahay bacda an hasalaha inuu xidhanayay oo ku tukanayay inta la maydhay dabadeed tawjiiha waa lagu tawjiihiyey waxaa lagu qaaday muxamed ibnu shihaab sidii uu qabay oo ah wixii hilibkiisa la cuno kaadidiisu inaanay najis ahayn marka kaadida la sheegaya kaadi oo dhan ma aha ee waa kaadidii wixii hilibkiisa la cunayay wixii hilibkiisa la cuno kaadidiisuna najaaso ma aha waana sida axaadiistu tilmaamayso wax ka midana soo mar qaala waxa ui bukhaari xadaana yaxya wa yaxya bnu muusa albalkhi khat ayuu caanku yahay khat khaun wata qaala waxa uhi xadaana abu mucaawiya wa muxamed bnu khaasim aldariir can ilacmash sulaymaan ibni mihraan abu muxamed alkahili alsadi almulaqab bilacmash can muslim bni ubayx muslim ibni subayx abiduxaa alcuaaridi wuxuu caan ku yahay abiduxa kunyadaasuu caan ku yahay waana inoogu iman doonaa magaca aabbihiina subayx waa musaqar weeye ruwaaddana haddii la abiix iyo subayx labadaba waa leeyihi laakiin ninkan aabbihii waa subayx weeye abiixu waalid rabiici faftaxa wadmum abaa limuslimi abiduxaa abiixu waalid rabiici faftaxa ninkaas abiix baa la yidhaahda arabiic ibni abiix ninkanna wadmum abaa limuslimin abiduxaa muslim aabbihii waa la daminayaa saadka oo muslim ibni subayx ayaa lo odhanaya waa abiduxa an masruuq ibn اljdac alkuufi alhamdani masruuqna waa ismu mafcuul oo saraqa laga keenay waxay kutubu taraajim tilmaamayaan isagoo yar in la xaday sidaa awgeed masruuq loo bixeeyey bimacnaa kii la xaday can muhiirat bni shucba can muiraa bni shucba radi allahu taala canhu qaala waxa uu kuntu waan ahaa maca nabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga maciisa ayaan ahaa fii safarin socdaal socdaalkaasina waxa uu ahaa dagaalkii taabug sanadkii sagaalaad faqaala waxau hi nabigu ya muiira hud qaada alidaawata weysada faakhadtuha waan qaata fainalaqa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle waa baxay xataa tawaara canii ilaa uu iga fogaaday oo uu iga qarsoomay faqadaa waa gutay xaajatahu dantiisa wa calayhi dushiisa waxaa ahaa jubbatun koor baa ahaa shaamiyatun shaam loo nisbeeyey yacnii dhulkii shaam ee xilligaa gaaladu ka talinaysa laga keenay fa dahaba nabigu waa u dhaqaaqay liyukhrija si uu u bixiyo yadahu qacantiisa min kummiha waxa weeye kumkeeda ama meesha qacanta loogu talagalay inuu ka soo saaro fadaaqat cidhiidhi buu noqday faahraja waa bixiye nabigu yadahu qacantiisa min asfaliha xaggeeda hoose ayuu ka yani wuxuu doonaya meeshii loogu talagalay qacanta laga soo bixiyo inuu ka soo saaro markay ku adkaatay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qacantii dib u celiyey oo xagga hoose ayuu ka soo saaray nabigu calayhi salaatu wasalaam faahraja yadahu qacantiisa ayuu ka soo bixiyey min asfaliha xaggeeda hoose fa sababtu calayhi korkiisa waan u shubay biyihii baan ku shubay fatawadaa waa weysaystay wuduuahu lisala weysadii salaada uu weysaysanayay wamasaxa waa masaxay calaa khufay labadiisa khuf buu masaxay uma sallaa intaa dabadeed nabigu waa xaaladii nabigu calayhi salaau wasalaam uu saxaabi ku daba tukaday wuxuu u yimi jamacii oo cabduraxmaan bnu cawf uu tujinayo dabeedna nabigu calayhi salaau wasalaam waa ku xidhay oo cabdiraxmaan bnu cawf baa tujiyey salaadii subax waa ziyaado muslim uu tilmaamay xadiikan waxaynu ka qaadanaynaa nabigu calayhi salaau wasalaam maryihii shaam lagu soo sameeyey oo xilligaa dhulgaala ahaa nabigu inuu xidha calayhi salaau wasalaam kuna tukaday lamana sheegin nabigu inuu iska maydho calayhi salaau wasalaam laynooma sheegin marka asalku waxa uu yahay inaan la tafsiilin oo aan la kala qaadin in la iska maydhayo inaan la iska maydhay mulaqaas sii daysan ee aan faahfaahsanayn ayaa la xujaysanaya waana sida imaam lbukhaari baabaysanayo jumhuurtuna ay qabaan abu xaniifa iyo shaafici iyo imaamu axmed riwaayada laga soo naqlinayo maryaha dhulgaalo lagu soo sameeyey iyadoo sideeda ah inaad xidhanayso oo aanay waajib ahayn in layska maydho waana siday u badan tahay maryahan hadda inoo yaalla badankoodu waa jayne iyo meelo lamida xataa khamiisyada xarameynkan iyo wixii lamida marbaa sacuudiga lagu talayay laakiin dhammaan hadda jinaha isugu biya shubteen dunta iyo toliduba waa xagga jina wey jina inagaga imanaya marka sidooda loogu tukado wax basiyi kuma jiraan ilaa la ogaado najaase iyo wax la mida ah in lagu ogaado mooyaane baabu karaahiyati tacari wuxuu baabu yahay in la diidayo isqaawin la isqaawinaya fi salaati salaada dhexdeeda iyo waayriha waayri salaa salaada waxaan ahay qaal waxa ui bukhaari xadaana maطr bn اlfadl almarwasi qaala xadaana rawx bni cubaada alqaysi horaynu u soo marna rada waa la fatxinaya bilfatxi rawxun saalifun wawaahimu man qaala duma rawxa bna alqasimi qaala xadaana rawx bni cubaadة alqaysi qaala xadaana zakariya bnu isxaaq almaki qaala xadaana camr bnu dinar almaki aljumaxi qaala samictu jaabir bna cabdillaah radia allahu tacala canhuma yuxadiu ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam kaana wa aha nabigu yanqulu mid la naqliya oo la rara macahum yaga macooda alxijaarata dhagaxaan lilkacbati kacbada u sugnaaday bimacnaa kacbada lagu dhisayo wlxaal alayhi iyadoo nabiga dushiisa ay tahay isaaruhu hoos kuntigiisu uu yahay bimacnaa uu xidhan yahay faqaala lahu cabaas cabaas waxa uu ku uri cammuhu adeerkii weeyi yabna akhi inankii walaalkay dhalayow low xalalta hadaad furto izaaraka hoosguntigaaga fajacaltahu aad yeesha calaa mankibayka labadaada garab duna alxijaarati dhagaxa sokadii bimacnaa dhagaxa aad isaga dhigto ay lakaana ashala laka kaasaa kuu fududaan lahaa lowda jawaabteedii baa xadfan lilcilmi bihi ogaalka la ogyahay yacnii low xalalta haddaad furi lahayd hoosguntigaaga lakaana ashala kaasaa kuu fududaan lahaa yacni dhagaxan aad garabka ku soo qaadayso ayaad isaga dhigi lahayd halkaana waxaa laga fahmayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maro keliya inuu xidhnaa maradaasina hoosgunti ama macawis inay u ahayd wuxuu ihi nabigu qaala waxa uu ihi jaabir faxallahu nabigu waa furay hoosguntigii fajacalahu waa yeelay calaa mankibayhi labadiisa garab buu yeelay oo dhigay fa saqada waa dhacay nebigu maqshiyan calayhi xaal uu yahay mid miyar daboolay ayuu nebigu dhacay calayhi salaatu wasalam famaa ru'ya lama arkin bada dalika intaa dabadeed curyaanan sala allahu calayhi wasalam isagoo qaawan intaa dabadeed lama arag yacni waa la ilaaliyey oo waxaa laga ilaaliyey cawradiisu inay muuqato oo markuu nabigu calayhi salaau wasalaam sidaa u furay ee garabkiisa uu saaray ayuu nabigu suuxay calayhi salaau wasalaam dabeedna markuu kacay ayuu nabigu guntaday dib dambana looma arag nabiga calayhi salaau wasalaam oo qaawan qisadu waxay dhacday markii kacbada la dhisayey ee nabigu dadiisu waxay ahayd han ayaa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay dadiisu han inay ahayd laakiin qabla almabca intaan loo waxyoon ka hor inay ahayd waa laysku waafaqsan yihi waxaa kaloo xadiika laga qaadanaya inay waajib tahay cawrada in la asturo salaada gudaheeda iyo salaada dibadeeda labadaba qofku cawradiisa inuu asturo ayaa waxaweeye laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiku inoo tilmaamaya nabiga calayhi salaau wasalaam xataa inta aan loo waxyoon waxyaabaha laga fiican yahay ee aan habboonayn in nabiga la ilaaliyo calayhi salaau wasalaam oo cawradiisa la asturay xitaa intii aan loo waxyoon iyo xilligii dhallinyaronimadiisa waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday mursalka axaabiga in waxa weeye la daliishanayo oo jaabir bnu cabdilaah qisadan goobjoogka ma ahayn ansaari buu ahaa ee xilliganna ma soo gaadhin xadiidka uu ku soo wariyeyna in laga aqbalayo waxaa ixtimaal ay u badan tahay inuu ka qaatay saxaabi kale sida cabaas oo kale alcabaas ibnu cabdilmualib oo qisada goobjoog u ahaa inuu ka qaatay ama inuu ka warinayo cabdilaahi bni cabaas oo isagu aabbihii ka warinaya sida macaajimta ku timi mucjamu abaraaniya ku timi jaabir bnu cabdilaahna uu ka sii warinayo cabdilaahi bni cabaas waxaa kaloo suuragala xiligii dambe nabigu calayhi salaau wasalaam inuu xadiikan ama qisadan u sheegay jaabir bnu cabdilaah iyaduna waa muxtamil weeye baabu alaati wuxuu baab u yahay tukasho fi lqamiisi qamiis lagu tukanayo iyo wsaraawiili saraawiishii lagu tukanayo iyo watubaani cabaayadii dusha laga xidhanayay waxa weeye lagu tukanayo qamiis waa la yaqaanaa waana ka xagga sare laga xidha wey surwaalna waa ka cagaha la geliye xagga hoose laga xidhanayo tubbaanna waa surwaal aan caga lahayn wey yani waa dabagaabkii wey qabana waa mashlaxa iyo wixii la mida ah. waa shayga dusha laga xidho qamiiska korkiisa laga xidho dhexduna ay furantahay tahay ay furan tahay baa qaba la yidhaahdaa waa waxa hadda loo yaqaano alcabaa cabaada loo yaqaano waxyaabahaasoo dhan in lagu tukado bannaanaanshaha ay bannaan tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana sulaymaan bnu xar wa alsdi qaala waxa uhi xadaana xamaad bnu zayd bni jahdam alsdi albari can ayuub wa bni abi tamiimat asakhtiyaani can muxamed bnu siriin albasri can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaama rajulu ninbaa istaagay ila nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga xaggiisa intii ka ahaatay fasa'alahu waxa uu weydiiyey can salaati salaad fi thawbi alwaaxidi maro keliya lagu tukanay faqaala waxau hi nabigu awa kullukum ma mid kastoo idinka midi yajidu ma mid helaya awbayni laba maro waa istifhaamu stinkaar yani maxaad ii weydiinaysaa mid kasta miyuu helaya laba maro inuu ku tukado jawaabtu waa maya idan maro kaliya in lagu tukadaa waa waa weydiiyey rajulu nin cumara cumar buu weydiiyey ninkaasina wuxuu ixtimaalayaa ubay bnu kacab inuu yahay ama cabdulaahi bnu mascuud inuu yahay waayo masaladan isku khilaafeen mare keliya ma lagu tukanaya ubay bnu kacab waxau i wax dhiba maleh mare keliya in lagu tukado cabdulaahi bnu mascuudna waxau i maya xilligii mare keliya lagu tukanayay waxa weeye cindama kaana fi iyaabi qila markii dadku ay maryuhu ku yaraayeen marka noocaasa mid keliya lagu tukanayay laakiin hadda maya haddii maryihii laysu waasiciyey cumar bnu lkhaaab bay weydiiyeen isagoo welibana khudbadaynaya dabeedna waxa uu yidhi alqowlu maa qaala ubayun hadalku waa hadalka ubay bnu kacab waa hadalka uu ku hadlay oo ah maro keliya in lagu tukadaa inay bannaan walam yuqasir ama walam yalu cabdulaahi bnu mascuud cabdulaahi bnu mascuudna gaabis ma samayn labadoodu kale xukumay uma sa'ala waa weydiiye rajulu nin cumara cumar buu weydiiyey muxuu weydiinayaa yacni can fi thawbi lwaaxid mara keliya in lagu tukado faqaala waxau ihi cumar ida wasaca allaahu alla haddii uu waasiciyo maryaha idin badiyo fa awsicuu waasiciya oo mid keliya ku tukaninee laba iyo ka badan ku tukada jamaca ay liyajmac ha kulmiyo rajulu nin calayhi dushiisa iyaabahu maryihiis yacnii maryihiisa ha kulmiyo oo laba iyo ka badan ku tukada marka uu tukanayo sallaa rajulu ay liyusalii rajulun waa khabar cala siiqati lmri wey sallaa rajulun nin ha ku tukado fii isaarin hoosgunti iyo waridaain go labada ha ku tukado fii izaarin wa qamiisin hooskunti iyo qamiis waxa weeye midkiin ha ku tukado qamiisku waa shaarka iyo wixii la ah. waa shayga xubnaha ku tolanee qacmaha la gelinayo xagga sare laga xidhanayo fii izaarin ha ku tukado hoosgunti iyo wa qabaa'in uu korka ka xidhanayo fii saraawiila saraawiila ha ku tukado iyo waridaain go xagga sare uu ka hawanayo waa surwaal iyo go fii ku tukado iyo wa qamiisin qamiis ha ku tukado fii saraawiila saraawiil ku tukado iyo wa qabaa'in waxa weeye cabaayad fii tubbaanin tubbaan ku tukado waa surwaalkii gaabnaa iyo wa qabaa'in cabaayadii ama maradii korka laga xidhanayay fii tubbaanin tubbaan ha ku tukada waa surwaalkii gaabnaa iyo wa qamiisin qamiis qaala waxa uu yidhi wa axsibuu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi abu hurayra fii tubbaanin ee surwaalkii gaabnaa iyo wa ridaa'in go' waxa weeye ku tukado ka waxaa looga shakiyey waxa laga yaabaa cawradu inay faydnaato surwaalku waa gaaban oo boodyooyinkiibaa muuqanaya go'una saynu qiyaasayno waa furan yahay oo qofku markuu ishaaraya qacmaha waxaa laga yaabaa eh, jidhka ama lugihii in badanoo kamid ah inay muuqanayso laakiin waxaa lagu qaadayaa inuu yahay go' waasica oo jidhkao dhan u wada gaadhsiinayo cumar ibnu khaaab wuxuu tilmaamayaa qofku inay habboon tahay laba mara inuu ku tukado labadaasi noocay doonta ha noqoto maryo badan baa laynoo tilmaamay muhimaddu waxay tahay cawradii waajibka ahayd ee salaadu ay u baahnayd in la asturo ayaa waxa weeye waajiba cawradaasi noocay tahayna abwaabta soo socotaynu insha allahu tacala kaga hadli doonaa qaala waxaa uu imaam اlbukhaari xadaana caasim bnu cali bni caasim alwasiti qaala waxa ui xadaana bnu abidin ibnu maciin ayaa lagu yidhi sayid baa tahay wuxuu ihi asayidu caasimun may ninka madaxdaahi waa caasim ibni cali alwasiti waayo wuxuu ahaa nin aad u xalqad weyn buu ahaa xalqadiisa ayaa la xisaabiyey waxaa laga soo helay soddon kun baa laga soo helay inay xalqadiisa dhegaysanayaan alfaadda qaarna waxay tilmaamayaan kutubu taraajum ay soo naqliyeen boqol kun xalqadiisa in laga helay waa caasim ibnu cali alwasiti ninka loo yaqaano nin jaliil ayuu ahaa qaala waxa ui xadaana bnu abidiin waynu in badan soo marnay can zuhriy can saalimin wa salim ibn cabdilaahi ibni cumar axad fuqahaai sabca can ibni cumar wa abihiy cabdilaahi bni cumar ibn lkhaaab radi allahu tacaala canhuma qaala waxa ui sa'ala waa weydiiyey rajulu nin rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla ayuu weydiiyey faqaala waxa uhi maa yalbasu muxuu xidhanaya almuxrimu kii muxrimka ah muxuu xidhanaya faqaala waxa uhi nabigu laa yalbasu xidhan maayo alamiisa amiis xidhan maayo suaashu waxay ahayd muxuu xidhanayaa nabiguna wuxuu ugu jawaabay waxaan la xidhanayn waayo muxrimku wuxuu xidhanayaa wax laga gayoonaya ma aha waa asalkii wey wax walba waa xidhanaya laakiin waxa kooban waxa loo diiday baa kooban laa yalbasu xidhan maayo alamiisa amiis xidhan maayo wala saraawiila saraawiilna xidhan maayo burnusa burnusna xidhan maayo burnuskuna waa qamiis koofiyadiisu ku tolan tahay hadda marokaanka iyo jazaairiyiinta iyabaa xidha walalburnusa qamiiska koofiyadiisa watana xidhan maayo walaa thawban marana xidhan maayo masahu uu taabtay azacfaraanu zacfaraan la mariyey oo waxaweeye lagu rinjiyeeyey iyo walaa warsun huruudii ay taabatay xidhan maayo faman lam yajid kii aan helin an naclayn laba kabood kii aan helin faliyalbasa xidho alkhufayni laba khufa xidho waliyaqtachumaa ha gooyu xataa yakuuna ilaa ay labadaa khuf ka ahaanayaan asfala kuwa ka hooseeya min alkacbayni labada waxa waxaweeye canqow si ay uga hooseeyaan wa can naafic naafic waxaa laga wariya can ibni cumar sanadka hore ayuu ku cadfan yahay can ibni abidiid ayuu ku cadfan yahay can nabiyi sal allahu alayh wasalam milahu xadiidka mid lamida ah ayaa laga soo wariyey xadiidkan waxaa laynoogu tilmaamaya waxaynu ogsoonnahay qofka muxrimka ah in maryaha noocaasa loo diiday qamiis baanu surwaal baanu xidhanay waxyaabahaasoo dhan baa loo diiday intuu muxrimka ahaa waxaanaynu ogsoonnahay qofka muxrimkaa ah salaadii laga dhaafin yani taa macnaheedu waa maxay yacni qofku inuu ku tukanayo waxaan maryaha ahay qamiis iyo surwaal iyo burnus iyo maryaha la diiday waxaan ahayn inuu ku tukanayo inay u bannaan tahay ka faa'iidaysanayna waayo xaaladda muxrimka uu yahay ee maryaha loo diiday waa xaalad uu tukanay salaadii lagama dhaafin marka macnuhu wuxuu u dhacaya asalaatu biduuni qamiisa wa saraawiin in lagu tukanayo qamiis la'aan iyo surwaal la'aan in lagu tukanayo maxaa la xidhanaya go'yaal iyo wixii la ayaa la guntanaya la xidhanaya ixraabkan hadda la xidhayo wixii la baabun wuxuu baab yahay maa yasturu waxaa asturaya min alcawrati cawrada xaggeeda ama maa yustaru waxa la asturayo min alcawrati cawrada xaggeeda yani maxaa waajiba in la asturo maxaa waajiba cawradu maxay tahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana qutaybatu bnu saciid waa ibni jamiil ibni ariif abu raja albaghlaani albagdaadi qaala waxa uhi xadaana leyl wa ibni sacd alimaam اljaliil can ibni shihaab can cubaydاllahi bni cabdillaahi bni cutba bni mascuud axad اlfuqahaai الsabca can abi saciidin اlkhudri sacd bni malik bni sinaan axad اlmukiriina min xadiii rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam toddobada صaxaabi ee ugu axaadiista badan buu ka mid yahay wاlmukiruuna fi riwaayat اlahar abu hurayrata yaliihi bni cumar wa anasu wlbaxru kalkhudriyi wa jaabiru wa zawjat nabiyi toddobadaa mid ka mida weeye annahu qaala waxaa wuli nahaa rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii alla waa diiday can ishtimaali sammaa huwashada dhagahala ayuu nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam yacni si dhagala oo meelina aanay ka bannaanayn oo aan fakad lahayn goi ama maradii in laysugu duuduubo ijtimaalu samaa baa la yidhaahdaa waa go-i weynaa qofku intuu isku duuduubo uu waayo markuu sujuudayo ama rukuucayo ama uu doonayo qacmihiisa inuu soo saaro aanu jaanis u helayn meeluu qacmihiisa ka soo saaro macnaha waa lagu macneey waxaa kaloo ijtimaalu samaa lagu macneeyey maradii ama go-inta laysku duuduubo kadibna dacal inta la soo qaado garabka la saaro labada dacal mid kamida macnaha haddii lagu macneeyana waxay noqonaysaa qofka cawradiisu inay qaawanaanayso waana sida inoogu iman doonta kitaabu allibaas ee marka xadiidkan la keenayo ee riwaayaadka qaar bay ku imanaysaa in lagu macneeye macnahan ruwaaddu ay ku macneeyeen marka midna waxaa ku sugan qofku inuu culays cibaadada uu ku dareemayo oo aanu si nafisa u cibaadaysanayn oo qofku tigtigan yahay midna waxa ku sugan cawradii inay faydmayso goy laysku duuduubay haddii dacalka hoosaynta la qabto ilaa garabka la gaadhsiiyo qofka noocaasa waxa muuqanaysa cawradiisii wax ka ayaa faydmaysa labada macnaba waa lagu macnay labiska noocaasa waa la diiday ma waxaa loo diiday cidhiirigaa la dareemayo mise waxaa loo diiday cawrada faydmaysa labadaba waa lagu macnay wa an yaxtabiya rajulu ninku inuu digirin xidho ayaa la diiday fii thawbin waaxidin mara keliyana uu ku digirin xidho ayaa la diiday laysa xaal aanay ahayn calaa farjihi farjigiisa minhu marada xaggeeda shayun shayna aanu waxaweeye ka saarnayn talabaadee la diiday waa qofku isagoo xidhan maradii intuu jilbaha soo laabo salkana uu dhulka dhigo uu ku digarin xidho ta noocaasana waa la diiday waayo waxaa laga baqaya cawradiisii wax ka inay faydanto oo lugaha hoostooda cawradiisu inay muuqato ayaa la diidaya xadiidku wuxuu tilmaamaya waxyaabaha ay waajibka tahay in la asturo waxaa ka ah, ee qofka cawradiisa muqalladka ah xubintiisa taranka iyo inta ka agdhow inay faydnaato in la diidaybaa xadiidku inoo tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa labadaa labiis oo mid walba haddaynu ku macnayno macnaha fuqahadu ay sheegeen oo ah marka marada laysku duuduubo dacal inta la soo qaado garabka la saarayo waxaa muuqanaysa cawradiisa muuqanaysa markuu dhaqdhaqaaq sameeyo ee ixtibaagana maro keliya lagu digirin xidhanayo isagana waxa ay noqonaysaa cawradiisu inay muuqato marka uu fadhiisto qal waxa ui buhaari xadaana qabiisaة bnu cuqba alkuufi qal waxa ui xadaana sufyaan bnu saciid bni masruuq athawri alkuufi can abi zinaad cabdulahi bni dakwaan abi cabdاraxmaan almadani can اlacraj wa cabdاraxmaan bni hurmus can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxaa wuri naha nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa diiday can baycatayni laba iib buu diiday ama can biicatayni laba qaab in wax loo kala iibsado bayca waa mastar baa la yidhaahdaa waa mastar lhay wfaclaة lmaraة kajalsa waficlaة lhayaة kajilsa marka waxaa mashhuura baycatayn laba iib baa la diiday waxaa kaloo iska bannaan canbiicatayni yacni laba qaab oo wax loo kala iibsado laakiin riwaayaadka waxaa mashhuura baycatayn bada in la fatxiyo can bayci limaas iibka taabashada waa la diiday iyo wnibaadi ay wa can bayci nibadi turida iibkeedana waa la diiday labada iib maxay tahay yani qofku intuu meherada inta uu yimaado inuu yidhaahdo shayga qacantaydu ay ku dhacdo ee aan taabto shayga noocaasa intaasaynu kala siisanaynaa oo amankii iyo wixii la kala siisanaya aan la ogeyn waa jahaalatun fi aman amankii inaan la garanayn ama in taabashada laga dhigo intihaau lkhiyaar shayga qacantaydu haddii ay taabataba midkeenna khiyaar ma laha yani bayci waa waajibay bayci waa labada macnoba waa lagu macnay waxaa la mida nibaadkaa inuu yidhaahdo kii wax iibinayay maraan kuusoo tuuraya marada noocaasa ku nasiibso markay qacantaada soo gaadhay aan kuu soo tuuro waxaad ku qaadanaysaa labaatan dolar baad ku qaadanaysa maraduu usoo tuuraya lama oga ma labaatan bay joogtaa mise way ka qaalisan tahay mise way ka jaban tahay waa bayc qarar iyo jahaala ay ku sugan tahay w taabashadii iyo tuuridii labadaba in laga dhigo bayc in laga dhigo oo amankii iyo qadarkiisa inaan loo ogayn ama labadaba in lagu mudeeyo khiyaarkii labada qof ay lahaayeen khiyaarulmajliska goobtii ay wax ku kala iibsadeen intay joogaan in lagu xadeeyo oo lagu soo xidho kitaabulbayc baynu ku faahfaahin doonaa insha allahu tacaala nabigu labadaa waa diiday wa an yashtamila inuu waxa weeye huwado asamaa huwashada dhagahala ayaa la diiday wa an yaxtabiya arajulu ninku inuu digarin xidho fii thawbin waaxidin mara keliyana ku digirin xidhana waa la diiday horaynuu soo macnayno qaala waxa uhi bukhaari xadaana isxaaq waa isxaaq bnu raahuuya wuxuu kaloo ixtimaalaya isxaaq bnu mansuur alkawsaj ninka loo yaqaano labaduba bukhaari bay shaykh u yihiin labadaba waxaa shiikh u ah yacquub bnu ibraahim ayaa labadaba shiikh u ah laakiin waxaa loo badinayaa sida ibnu xajar uu tilmaamayo inuu yahay isxaaq ibni ibraahim ibni makhlad alxandali oo caan ah isxaaq ibni raahuuya caan ah muxadiiintu waxay idhaahdaan raahuuya ayay yidhaahdaan luqawiyiintuna raahaway siibaway niftaway iyo wixii la saasay u dhigaan ee muxadiiintuna naftuuya siibuuya raahuuya saasay yidhaahdaan iyagoo diidaya kelmadda wayhin oo bimacnaa halaaga iyagoo ka taxafudaya qaala waxa ui isxaaq bnu rahuya xadaana yacquub bnu ibrahim waa ibni sacd ibni ibrahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf in badan baynu soo mar qaala waxa ui xadaana bnu ahi ibnu ahi bni shihaab ibnu shihaab walaalkii kii uu dhalay waa muxamed ibni cabdillaah ibni muslim ibn shihaab azuhri waxaa adeer u ah waxa weeye muxamed ibnu shihaab ayaa adeer u ah isagana muxamed ibnu cabdilaah baa la yidhahda can camihi adeerkii buu ka warinaya ibnu shihaaba qaala waxa uhi ahbaranii xumayd aba hurayra radia allahu tacala canhu qaala waxa ui bacanii waa i diray abu bakrin radi allahu tacaala canhu abu bakrin waa asidiiq fii tilka alxaja xajkaa isaga ah fii muadiniina ay maca muadiniina kuwa dhawaaqaya ayuu ila diray yowma anaxri maalintii gugundhabka waa ciiddii carafa weeye nuadinu annagoo adimayna oo dhawaaqayna biminan meesha minan la yidhaahdo annagoo ku dhawaaqaynaa anlaa laa yaxuja inaanu xajiyayn bacda alcaami sanadkan wixii ka dambeeya waa sanadkii sagaalaad mushrikun mid gaali inaanu soo xajiyayn walaa yatuufu aanu ku awaafayn bilbeyti kacbadii curyaanun mid qaawani aanu ku awaafayn yani sanadkaa sagaalaad ayaa sida bacdu ahlilcilmi tilmaamayaan walow masale khilaafiya ay tahay xajka ma waxa la waajibiyey walilaahi cala nnaasi xiju lbeyt ma sanadkii shanaad ayaa la waajibiyey mise sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin sanadkii sagaalaad sanadkii sagaalaadna nabigu ma xajiyin ee wuxuu ugu talagalay bacdu saxaaba oo abubakar uu hogaaminaya inay xajiyaan madaahirta aan wanaagsanayn sanadka in lasii khafiifiyo dadkana loo iclaamiyo inaan nin gaali sanadkan sanadka ka dambeeya aanu soo xajiyeyn qof qaawanina kacbada inaanu dib ugu awaafayn si sanadka dambe iyadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo sii hagaajiyey sanadka tobnaad uu usoo xajiyo xajatulwadaac waana siday u dhacday qaala xumayd bnu cabdiraxmaan waxaui uma ardafa rasuulu llahi sal allahu alayh rasuulkii all wuxuu fangeliyey abi bakr caliyan cali buu fangeliyey oo bimacnaa ka daba diray faamarahu wuxuu amray an yuadina inuu ku dhawaaqo bibaraa'ata suuradda baraaa la yidhaahdo baraatu min allahi warasuulih inuu waxaweeye aayadda noocaasa uu ku ahriyo waadaanu min allahi warasuulihi ila nnaas ywma alxaji اlakbar ana allaha bariiء min almushrikiina warasuuluh qaala abu hurayra radi allahu tacaala canhu faadana macana waa nala dhawaaqay annaga macayaga caliyun cali fii ahli mina ahlu mina dhexdooda yowma naxri maalintii yowmnaxriga laa yaxuju ma xajinaya bacda alcaami sanadkaa dabadeed mushrikun mid gaala inaanu soo xajinayn walaa yatuufu ma tawaafayo bilbeyti kacbada curyaanun mid qaawani ku tawaafi macnihiisuna waa nahyi waa la diiday laakiin waxaa looga jeedaa yaanay dhicin baa looga jeedaa oo sanadkaa dabadeed yaanu soo xajiin qof mushriki yaanu soo xajiyin mid qaawanina kacbada yaanu ku awaafin oo caadadu waxay ahayd sida inoo iman doonta kitaabulxaj inoogu iman doona dadkii ka imanayay aafaaqda ka imanaya meelaha fogfog ka imanayay waxay caado u lahaayeen inay yidhaahdaan maryihii aanu ku dambownay ku awaafi mayna kacbada markaa kii helaya quraysh buu ka ammaanaysanaya maryo uu xidho oo kacbada ugu awaafo ee kii waayaana wuxuu ku awaafayay qaawanaantiisa ama cid garan waayay ama ka xishooda inuu cid weydiisto maryihiisuu dhiganay isagoo qaawan buu kacbada ku awaafayey alyowma yabdu bacduhu aw kulluhu wamaa bada minhu fala uxiluhu waa tii dumarku ay ku heesayeen maanta waxa weeye cawradayda qayb ka mida ah ama way wada muuqanaysaa inta muuqatana cidna umaan bannayn oo cidna umaan xalaalayn caadadu sidaasay ahayd markii sanadkii sagaalaad la gaadhay baa la iclaamiyey sanadkaa wixii ka dambeeya qof qaawani kacbada inaanu ku awaafan waxaana halkaa laga qaadanaya awaafkii haddii loo diiday qaawanaan salaaduna waa lamid salaaduna waa la oo qaawanaan in lagu tukadaa ma bannaana satru lcawra inay waajib tahay min baabi wla ayaa looga qaadanaya baabu alaati wuxuu baab yahay alaad biayri ridaain gola'aanna waxa wey lagu tukanay yani qofku xagga sare isagoo aan wax ka xidhnayn oo go'aan hawanayn inay bannaan tahay salaada inuu tukado xagga hoose haduu wax ka xidhan yahay qaala waxa uhi bukhaari xadaana cabdulcasiiz bnu cabdillaah alwaysi almadani qaala waxa uhi xadaanii ibnu abi lmawaali ama ibnu abi lmawaali horaynu usoo tilmaanay waa cabduraxmaan ibnu abilmawaal can muxamed ibni lmunkadir qaala waxa uhi dahaltu waxaan u soo galay calaa jaabir ibni cabdillaah walxaal huwa yusalli isagoo ku tukanaya fii thawbin maro multaxifan bihi xaal uu yahay mid uu ku jeeni qaaran yahay walxaal ridaa'uhu go'iisuna uu yahay mawduucun mid la la dhigay u soo marnay cala almisjabi qorigii waxa weeye dharka la saaranayay uu dushiisa yaallo falama insarafa goortii uu ka baxay salaadii ka gadoomay qulnaa waxaanu ku nidhi yaa abaa cabdillaah tusalli atusalli miyaad tukanaysaa waridauka mawduucun go'aaguna isagoo yaalla midshafka dushiisa qaala waxa uhi nacam ha axbabtu waxaan jeclaysta an yaraanii inay arkaan aljuhaalu juhaashu milukum ee idinkoo kale ah inay arkaan anoo ku tukanaya go'la'aan ama hoosgunti keliya inay arkaan baan jeclaysta si ay u faa'iidaystaan ra'aytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan arkay yusalii isagoo tukanaya haakada sidaasoo kale yacni fii thawbin waaxidin mara kaliya isagoo ku tukanaya oo hoosta ka xidhay ayaan arkay nabiga calayhi salaau wasalaam xadiiku wuxuu tilmaamaya inay bannaan tahay maro keliya in lagu tukado inay bannaan tahay hoos kunti keliya ama macawis keliya in la xidho iyadoo marada jidhka xaggiisa sare uu faydan yahay ama uu qaawan yahay inay bannaan tahay labada mankib ma waajib mise waajib ma ah laysa calaa catiqayhi minhu shay laa yusalii axadukum fi thawb lwaaxid laysa calaa catiqayhi minhu shay waa tii aynu soo maraynay midkiin yaanu ku tukan mara keliya oo garbihiisu ay faydan yihiin waataynu soo tilmaamayna jumhuurtuna ay sunno ku qaadeen xanaabiladuna ay waajib ku qaadeen xadiikana hore inuu soo bawdyaha wixii laga sheegay ee axaadii cawr tahay bawdyuhu mise ma aha wa yurwa waa laga wariya an ibni cabaasin cabdilaahi ibni cabaas wa jarhad alslami wa muxamed ibni jaxshin awowgii baa loo nisbeeyey wa muxamed ibn cabdilaahi ibni jaxsh saxaabigii cabdilaahi ibni jaxshin maa dhalay isaguna saxaabi buu ahaa can nabiyi sal allahu alayhi wasalam waxay ka wariyeen alfakidu bowdiyadu cawratun cawra weeye wa qaala anasun anas waxa ui xasara nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa fayday can fakidihi bowdiyadiisa ayuu fayday wa xadiiu anas bukhaari waxa ui oo isnaadkiisu xoog badan yahay waayo waa muttafaqu calayh bukhaariiyo muslim baa isku waafaqaya wa xadiiu jarhad jarhad alslami xadiikiisuna axwatu isagaa diinta u ilaalin badan waayo midna wuxuu tilmaamayaa bowdyada in la faydaa inay bannaan tahay midna wuxuu tilmaamayaa bowdyada in la faydaa dembi inay tahay ayuu tilmaamaya marka diinta waxaa u ilaalin badan in la qaato xadiidka tilmaamaya cawra inay tahay si aan dembi loogu dhicin imaam lbukhaari waxa ui xataa yukhraja ilaa laga baxo min ikhtilaafihim khilaafka ay iskhilaafeen oo axaadiitu ay kala duwan tahay si looga baxo wa qaala abu muusa abu muusa alashcari waxa uu yii hada nabiyu sal allahu alayh nabigu waa daday rukbatayhi labadiisa jilib buu daday xina daala markuu u soo galay cumaan bnu cafaan markuu usoo galay isaguna waa xadii mashhuura oo waxa weeye nabiga calayhi salaau wasalaam sida caaisha soo warinayso abu musa uu soo wariyey waxaa usoo galay nabiga calayhi salaau wasalaam abu bakar baa usoo galay iyadoo ay faydan tahay boodiyadiisu walow riwaayaadku ay kala duwan yihiin lafdiga muslim wuxuu tilmaamaya kaashifan can saaqayhi aw fakhiday nabiga dhudhunkiisaa muuqanay ama boodyihiisaa muuqanayay laakiin riwaayaadka kale ee ku timi taxaawi ay soo warinayaan ayaa caddaynaya maqsuudku inuu yahay can fakhiday ta muslim shaki baa galay laakiin muslim wixii ka baxsan waxay ka dhigeen inay boodiyada tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam boodiyadiisu ay faydan tahay abibakar baa soo galay nabigu isma dhaqaajin umar ba soo galay nabigu isma dhaqaajin cumaan baa soo galay nabigu calayhi salaau wasalaam boodiyadiisa ayuu daday markii la weydiiyeyna nabigu waxau hi alaa astaxyi min rajulin tastaxyi minhu lmalaaika nin malaaigtu ka xishooto miyaanan ka xishoonayn yani xadiikaasina wuxuu tilmaamaya inay bannaan boodiyada in faydo bawdyaduna inaanay cawro ahayn wa qaala zayd bnu haabit waxa uu ihi anzla allahu alla waa soo dejiyey calaa rasuulihi sal allahu alayh wasalam rasuulkiisa ayuu waxyiga ku soo dejiyey walxaal fakhiduhu bowdyadiisu calaa fakhidi bowdyadayda ay saaran tahay oo ay taabanayso fathaqulat calaya bowdyadiisa ayaa i cuslaysay xataa khiftu ilaa aan ka baqay an taruda inay jajabiso fakhidii bowdyadeeda inay jajabiso yacnii culayskii waxyiga ee nabiga ku soo dega calayhi salaatu wasalaam awgeed halkan imaam bukhaari wuxuu ku tilmaamaya bowdyadu ma cawra mise cawro ma aha la yidhaahda waa cawro salaada gudaheeda in la dada ayaa waajibaysa haddii la yidhaahda cawro ma ahana waxa weeye waajibi mayso waxaa salaada dibadeeda inaanay cawro noqonayn oo ay bannaan tahay qofka bawdadiisoo faydan in la eego maadaamaanay cawro ahayn isaga laftiisu inuu faydo oo aanay waajib ku ahayn inuu dado ka eegayana inuu eego inaanay xaaraanka ahayn masaladu waa masale khilaafiya jumhuurtu waxay leeyihin waa sida loo badan yahay bawdyadu waa cawra bay yidhaahdeen bowdyadu waa cawro waa sida ay ku tagayaan waxa weeye imaamu abi xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed riwaayo laga soo naqliyey maxay daliishanayaan waxay daliishanayaan xadiiu cabdilaahi bni cabaas iyo xadiiu jarhad alslami iyo xadiiu muxamed bni cabdilaahi bni jahsh iyo xadiiu caliy bni abi aalib laa tubriz fakhidaka walaa tandur ilaa fakhidi xayin wamayitin oo isaguna sunanta ku yimi walow xadiikaasi aanu xoog badnayn laakiin marka la isu geeyo saddexdan xadii ee imaam bukhaari uu tilmaamay waa xadiiu cabdilaahi bni cabaas siiqada uu ku keenay waa siiqatu tadciif oo laga fahmayo dacfi inuu ku sugan yahay waana sidaa uu tilmaamayo oo xadiiu cabdilaahi keligii xujo noqon maayo xadiiu jarhad alslami ayaa la mida keligii xujo noqon maayo waxaa la mida xadiiu muxamed bni cabdilaahi eh, bni jaxsh laakiin majmuucooda sida aimo badani tilmaamayaan taxaawi iyo bayhaqi iyo culimo badan ou ka yahay albani raxmatullaahi calayh marka majmuucooda laysu geeyo waxaa laga qaadanayaa asal ah bowdyadu inay cawro tahay jumhuurtu waxay daliishanayaan axaadiistaas oo tilmaamaysa alfakhidu cawra bawdiyadu inay cawro tahay waxaa sii xoojinaya inay tahay qawli oo nabigu ku hadlay calayhi salaau wasalaam waxa nabigu ku hadlayna waa ka xoog badan tahay ficilka nabiga calayhi salaau wasalaam waxa kaloo sii xoojinaya inuu yahay naaqil wnaqil wmuhbit wlmiru cala nawaahi uma hada laakhiru qaacidadu waxay tahay xadiidku hadduu asalkii baaqi ku yahay iyo hadduu asalka inaga naqlinayo waxaa xoog badan ka naaqilkaabaa xoog badan yani bawdiyadu inaanay cawro ahayn waa asalkii weyn waa asalkii waayo daliil haddaanu inoo sheegin inay cawro tahay waxaynu laakiin maadaama la helay xadii tilmaamaya inay cawro tahay xadiikaasi waa naaqilu can baraa'ati alaliya asalkiibuu inaga naqlinaya ta saddexaad jumhuurta waxaa xoojinaya waxa weeye alxaadiru muqadimun cala almubiix bawdyadu in la faydo xadiidka bannaynaya iyo kadiidaya waxaa xoog badnaanaya ka diidaya xoog min baabi alixtiyaad waana ta uu tilmaamaya imaamu lbukhaari ee uu leeyahay xadiiu jarhad ayaa axwau ah kaasaa diinta u ilaalin badan waa adilada jumhuurtu ay daliishanayaan imaamu axmed iyo daahiriyadu iyagu waxay leeyihiin bawdyadu cawro ma aha cawrana waxa noqonaya labada la cusleeyey ee la adkeeyey sawataanka qubulka iyo duburka ayaa cawro noqonaya laakiin boodiyadu cawro noqon mayso iyaguna waxay daliishanayaan axaadiistan la tilmaamay axaadiistan dhammaantoodna waa ficil xadiiu anas waa inoo soo socdaa hadduu inoo keeni doonaa imaamu lbukhaari xadiidka kale laftiisu waa ficil nabigu sameeye calayhi salaau wasalaam ficilkana ixtimaalaad baa ku imanaya xadiiu zayd bni aabit laftiisu waa ficil ixtimaal baana ku sugan sida loo daliishanaya waxay tahay boodiyadiis nabiga calayhi salaau wasalaam iyo bowdiyadeeda ayaa istaabanayay haygu hadduu cawro yahayna dee lama taabto saasaa loo daliishanaya axaadiistaasoo dhan ixtimaal baa ku sugan xadiiku anas baa ugu soo horeeya oo laynoo tilmaamaya qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana yacquub bnu ibraahim addawraqi waa imaamun wa shaykhun lila'immati sita saynu hore usoo tilmaanay qaala waxa ui xadaanaa ismaaciil ibnu culay hooyadii baa loo nisbeeyey ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsan qaala waxa uhi xadaanaa cabdulcasiiz ibnu suhayd albunani albasri can anas ibni malik ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam hazaa khaybar meesha khaybar la yidhaahda ayuu ku duulay fasallaynaa waanu tukannay cindaha khaybar agteeda salaa alhadaati salaadii subax bialasin iyadoo himshimsa ah yacni cadaankii iyo madowgii uu isa soo gelayo cadaankiina uu soo faafayo madowgiina uu sii baxayo farakiba waa fuulay nabiyullah sal allahu alayh wasalam ayaa fuulay gaadiidkiisa ayuu fuulay wa rakiba abu alxa abu alxat alansaarina isaguna waa fuulay gaadiidkiisa walxaal ana aniguna an ahay radiifu abi alxata abi alxa mid waxa weeye fangashan oo gaadiidkiisa la fuushan fa jra waa socodsiiyey nabiyullaahi sal allahu calayhi wasalam fii zuqaaqi khaybar khaybar xaafadaheeda ayuu ku dhex socodsiiyey gaadiidkiisa wa ina rukbatii waxa weeye ruugayga ama lowgaygu la tamasu ay taabanayso fakhida nabiyillaahi sal allahu calayhi wasalam bawdyada nabiga alla ay taabanayso uma xashara nabigu waa fayday alizaara hoos kuntigii can fakidihi boodyadiisa ayuu ka fayday yani ogaan buu uga fayday riwaayaadka qaar baa tilmaamaya fanxasara waa ka faydmay haddii la yidhaahdo fanxasara waa ka faydmay waxay noqonaysaa nabigu inaanu u qastiyin oo markuu gaadiidka fuushanaya uu soconayay inay isagoo aan is ogayn inay ka faydantay laakiin alfaada badankoodu waxay tilmaamayaan faxasara nabigu waa ka fayday ismana diidayso faxasara fanxasara nebigu maradiibuu iska fayday dabadeedna maradii way faydantay waa laba kala dhalanaya waa waxa wey waa wixii inficaalka loo yaqaanay ama muaawacada loo yaqaanay xasara nabigu waa iska fayday fanxasara maradii waa faydantay xataa inii anduru ilamaa iyo anigu aan eegayo ilaa bayaadi fakhidi nabiy illaahi sal allahu alayhi nabiga alla boodiyadiisa cadaanteeda ilaa aan eegayo markii ay faydantay falama dakhala alqaryata markuu magaaladii galay qaala nabigu wuxuu allahu akbaru ilaahay ba wax walba ka weyn kharibat khaybaru meesha khaybar la yidhaahdaa waa baabaaday inaa anagu idaa nazalna haddii aanu soo degno bisaaxati qowmin qolo bannaankood haddii aanu soo degno fasaaa waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwa loo digay waagaa u baryay baa xumaaday qaalaha waa yidhi nabigu alaaan saddex goor qaala waxa uu anas wakharaja alqowmu qowmkii waa yahuuddii waa soo baxeen ilaa acmaalihim shaqooyinkoodii bay u soo baxeen iyo beerahoodii fa qaaluu waxay muxamadu ay hada muxamadu kani waa muxamed qaala cabdulcaiiz waa ibnu suhayb albunaani qaala bacdu asxaabina asxaabtayada qaar ka midii waxay yidhaahdeen wlkhamiisu ay muxamadu wlkhamiisu waa muxamed iyo alkhamiisu ciidankii weeye alkhamiis waxaa loogu magacaabay waayo ciidanka waxaa loo qaybiyaa sida badan shan wamaymana midig iyo bidix iyo saaqa kuwa xagga dambe ah, iyo kuwa xagga hore ah iyo kuwa qalbiya oo dhexda ah shantaa jiho waxa weeye afarta jiho iyo bartamaha ayaa ciidanka loo qaybiyaa waa macnaha wanaagsan weeye wa ilaa culimmada qaar baa yidhi khamiis waxa loogu bixiyey waxay furtaan shan baa loo qaybiyaa waclamuu anamaa hanimtum min shayin fana lilaahi khumusa laakiin taasi way dambayse khamiis waa kelmad luqawiya oo intaan masaladan la jidayn haniimada in shan loo qaybiyo ayaa ciidamada loo isticmaalayay marka macnaha kale oo ah ciidanka laftiisa in loo qaybiyo ayaa looga jeeda yacni waxaa looga jeedaa aljeysha ciidanka ayaa looga jeedaa qaala waxau hi fa asabnaaha waanu hellay canwatan xoog baanu ku helnay oo aanu ku qabsannay khaybar fa jumica waxa la ururiyey dadkii lasoo qafaashay fa jaa waxaa yimi dixya dixyatlkalbi baa yimi faqaala waxa uhi ya nabiy allah acطinii isii inan iga min asabyi dadka lasoo qabtay ee lasoo qafaashay qaala nabigu wuxuu uhi idhab tag fakhud qaada jaariyatan qaado faahada waa qaatay safiyata binta xuyay ayuu qaatay ibni ahtab fajaaa rajulu ninbaa u yimi ila nabiyi sal allahu alayh wasalam faqaala waxau ihi yaa nabiy allah nabiga allow acayta waad siisay dixyata ninka dixya la yidhaahdo binta xuyay ayaad siisay sayidata quraydata wanadiir ee madaxda ka soo jeeday ayaad siisay alfaada qaar waxaa ku yimi laa tasluxu ilaa laka adiga mooyaane cid kale gabadhaasi uma habboona yani aday munaasib ku tahay laa tasluxu uma habboona ilaa laka adiga mooyaane halkanaaba ku taalla qaala waxa ui udcuuhu biha waxa weeye u yeedha oo keena fajaaa biha ninkii waa keenay falama nadara ilayha nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu markuu gabadhii eegay qaala waxau i hud qaado jaariyatan gabadh min asabi sabiga xaggiisa ka qaado hayraha iyada aan ahayn iyada daah oo mid kale aado qaala waxau i faactiqaha nabiyu sal allahu alayh muxuu meher uga dhigay qaala waxau i nafsaha nafteeda ayuu wa tasawajaha xata ida kaana biariiq markuu nabigu wadada ku sugnaa ee xagga madiina loo soo noqonayay jahazatha lahu waa u diyaarisay ummu fa faahdatha lahu waa u soo hadyadaysay oo waa u soo aqalgelisay min alleyli habeenkii yani way usoo hadyadaysay waxaa looga jeedaa way u galbisay oo way soo hoysay baa looga jeedaa fa asbaxa nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa waa bariistay caruusan xaal uu yahay mid caruusa ay bisafiya faqaala nabigu waxaa ui subxi man axadkii kaana cindahu agtiisa ay ahaatay shayun shay oo bimacnaa cunto ah falyaji bihi ha keeno wa basata nabigu waa fidiyey niacan dirin baa la fidiyey fajacala waa gudagalay arajulu ninku yajiiu inuu keenayo bitamri timir inuu keenayo wajacala rajulu nin kalena waxa uu gudagalay yajiiu bisamni subag inuu keenay qaala waxaui wa axsibu waxaan u malaynaya qad dakara inuu sheegay asawiiqa hadi la shiiday qaala waxaui faxaasu way isku shiideen oo way isku khaldeen xaysan xays bay isku khaldeenoo sameeyeen xays waxaa la yidhaahdaa waa timir iyo subag iyo heeda la shiiday daqiiq bay isu badelaysaa intaasoo laysu geeyey ayaa waxaa la yidhaahdaa xays baa la yidhaahdaa haddana waa la isticmaalaa oo madiina haddii aad tagtaan suuqa timirta haddii la tago eh, suuqu tumuur waa laga soo helaya xays baa laga soo helaya magacaana waa loo yaqaanaa waa timir iyo daqiiq iyo subag laysku shiiday wey fa kaanat waa waliimata rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle waliimadiisa ayay ahayd xadiikasaynu soo tilmaanay maxalu shaahidku waa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu fayday boodiyadiisa laakiin waa ficil ixtimaal baa ku sugan waana sida ay daliishanayaan daahiriyada iyo imaamu axmed ay daliishanayaan laakiin raajixu waxa uu yahay bowdyadu inay cawro tahay ibn lqayim raximah llahu wuxuu idhi waxa fiican in lagu jamciyo cawrada laba in laga dhigo cawratun muqallada wa cawratun mukhafafa cawro la adkeeyey waa labada xubnood qubulka iyo duburka waa cawro muqallada awrada labaad waa mid la khafiifiyey waa mid la khafiifiyey taasina waa boodiyada sidaasuu ku jamciya ibnuulqayim waana sida uu iilanayo albani raxmat ullaahi calayha uu yidhi waxa fiican axaadiista in lagu jamciyo oo la yidhaahdo bawdiyadu waa cawro laakiin waa cawro fudud oo aan lagu tashadudayn oo xilliyada qaar hadday faydanto wax basiya aan lahayn wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi wslm